رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waana kitaabkii rawdat alanwaar ee siirada nebiga mukhtaarkee la doortay waxaa noogu soo dembaysay raggii reer maka aan ahayn ee ayagu markaa islaamay dhowr qofood ayaana loogaga soo tilmaamay ragga islaamay ee aan reer maka ahayn suwayd bin saamid baa ka mid ahaa iyas bin mucaad baa ka mid ahaa abuudarrin alkhifaarina waa ku jiray tufayl ibni camar addawsi wuu ka mid ahaa dadkii soo islaamay reer maka aan ahayn iyo ninka lagu magacaabo dimaad kaasoo dadka kutufra la yidhi mana kuu magaalh wasalam wuxuuna ku yidhi waxaan kuugu imid inaan kugu tufo jinka iyo waxa ku haaya inaan kaaga tufo looma xanaaqin lama caynin soo dhawow baa la yidhi in alxamdu baa lagu akhriyey alla macaan badnaa buu iigu soo celi waa loogu celiyey alla macaan badnaa iigu soo celi saddex jeer markii loogu celceliyey ayuu yidhi kahano saaxiriin shucaro warkooda waa maqlaye weligii kelimaadkan oo kale ma maqlin waayo qaamuuska badda ama naamuuska badda marka naaquuska badda ayuu gaarayaa ayuu gaaray gacantaada ii soo fidi aan kula mubaayacoodee islaamnima yimaadna meeshaa ayuu markaa ku islaamay alsi oo madiine dhex ahaaday islaamkiibaa madiine gaaray lix ilaa kow iyo toban sittatun lix sittatu sucadaa'i la liibaantay oo min ahli yafrib reer yafrib ka mid ah waa magacii ladiina loo yaqiinay hore kulluhum dhammaantoodna min alkhasraji reer khasraj ay ahaayeen oo hal nin oo reer aws ah aan markaa ku jirin wahum waxay ahaayeen lixda ascad ibni zuraara kowdhe bin alxaarif bin rifaaca waa cawf bin cafaraa raafic bin maalik bin cajalaan qudbat bni caamir bin cabdminxji xaj ayay u yimideen fii jumlatin koox ayagoo ku dhex jira ama fii jumlati man man ayagoo ku dhex sugan jaa'a yimid sanad kow iyo toban oo min annubuwa sanadkii kow iyo tobanaad ee madinimada ah koo xajka u timid ee madiina ka soo baxday ayay ka mid ahaayeen wa kaana ahlu yafrib reer yafribna waxay ahaan jireen yasmacuuna kuwa ka maqla min alyahuuda yahuuda yahuud ayay maqli jireen xiinamaa wakhtigii yanaaluuna ay gaaraan minhum xaggooda filxararta ileen yuhuudda way deganaayeen khasraj iyo aws mararka gobol ka dagaal baa dhex mari jiray markii la gaaro oo macnaha laga adkaabaa loola jeedaa dagaal wax lagu gaarsiiyo iyo wixii la mid ah bay yuhuud waxay dhihi jireen ana nebiya nebi oo sayudcafu alaana hadda la soo bixin doona nebi ayaa jiro oo wakhtigiisa uu dhowaadayo hadda la soo bixin doono qad adalla la gaaray zamaanu bicfatihi zamanka soo saaritaankiisa qad adalla hariyey oo daboolay oo la gaaray bay ula jeedaan zamaanu bicfatihi zamankii la soo bixinaayey nebigaas fanaqtulukum ee fanaq naqtulukum macahu in doonnaa macnaa nebigaasaan rumaynaynaa markaan rumaynaa nicigiisa annagoo asaga la jira la jirna ayaan idinlayn doonnaa qatla caadi iyo waa iran sida reer caad iyo iran loo laayay oo kale ayaan idinlayn doonnaa falammaa kaanuu markii ay ahaatay oo la gaaray bicaqabati caqaba oo mina mina maalinteedii maalintii mino ee caqaba markii la gaaray mara bihim wuu soo maray ayaga rasuulallaahi baa soo maray sala allahu calayhi wasalam leylan habeen buu soo maray wahum ayagoo yatakallamuuna hadlahaya ayagoo sheekaysanayo ayuu rasuulku soo maray falammaa samica markii uu maqlay assawta codkii camadahum waa u qasday xaggooda xataa reer madiine ayagoo meel fadhiya oo sheekaysanaya habeenkii caqaba ee mina ayuu hadalkoodii rasuulku maqlay waayo mar kastoo xujay ay timaado ama dadka u soo waftiye qabaa'ilada mawsimka xajka wuu dhex mari jiray waa u sheegi jiray nebi inuu yahay markaasuu maqlay sawdkoodii camadahum waa u qasday xaggooda xataa laxiqahum ilaa uu haleelay ee uu u tegay wa qaala wuxuu ku yidhi man antum yaa tihiin idinka man antum yaad ahaydeen qaaluu waxay dhaheen nafarun koox baan nahay oo min alkhasraji reer khasraj ah qaala rasuulku wuxuu yidhi mawaaliya alyahuud ma raggii mawaaliida yuhuud ahaaba ay xulafaa'ahum buu ula jeedaa ma dadkii bahwadaadta ahaa oo xulafada la ahaa yuhuudda qaala rasuulku wuxuu ku yidhi afalaa tajlisuuna ma ila fariisanaysaan afalaa tajlisuuna miyaadan ila fariisanaynin ukallimukum aan idinla hadle macnaha ma idinlahadma ila fadhiisanaysaan oo diyaar ma u tihiin inaad ila fadhiisataan oo aan idinla hadlo qaaluu waxay dhaheen balaa nacam fajalasuu way fariisteen macahu rasuulka nicigiisay la fariisteen fasharaxa wuu u sharxay lahum ayaga rasuulka xaqiiqata alislaam islaamka xaqiiqadiisa iyo dhibtiisa ayuu u sharxay watalaa yaa akhriyey calayhim korkooda alqur'aana qur'aankii buu ku akhriyey wadacaahum wuxuu ugu yeeray ila allaahi ilaahay xaggii iyo towxiidkiisa iyo diinkii alle caza qaalib ahaa eega jalla weynaaye markii rasuulku uu u sharxay islaamkii maalida kale waxay meen oo markii hore waatay maqli jireen saan soo tilmaanay taclamuuna ayay dhaheen ama waad ogtihiin bay ula jeedaan wallaahi allaan ku dhaaramaye innahu asagu la nebiyu nebigii inuu yahay alladii kaasoo tu alladii kaasoo tuucidukum bihi alyahuud nebigii ay idinku goodin jireen yahuud inuu yahay wallaahi waad ogtihiin buu yidhi ayay dhaheen qaarkood baa qaarka kale udhahaaya marka aad leelaayeen oo kale inuu kaa yahay waad ogtihiin ee falaa tasbiqannakum yaysan idinkaga hormarin yuhuud ilay xaggiisa war yuhuud ma joogto maanta maanta meesha ma joogto idinkaa jooga nasiibuuna ilaahay idinku siiyeye u degdega ee rumeeya yaysan yuhuud idinkaga hormarinin fa asracuu way u degdegeen ila alislaami islaamnimadii bay u degdegeen marka islaamnimadii ayay markaa u degdegeen wa qaaluu waxay dhaheen innaa anagu rasuulkii allow qad taraknaa waxaan ka soo tagnay qowmanaa qoomkeena wa baynahum waxaawati xagga cadaawada macnaa xagga colaadda iyo washari xagga shartana maa baynahum uu yahay wixii beynkooda ahaaday inaa annagu qad taraknaa qowmanaa qoomkeennii baan ka soo tagnay wa baynahum ayaga dhexdooda min alcadaayati xagga colaadda iyo washarina maa uu yahay uu kaga sugan yahay baynahum dhexdooda ahaaday wixii dhexdooda ahaaday oo shar ah ayaa markaa ku dhex sugan way kala jeedjeedaan dagaal baa dhex maraa fa in yajmachum allaahu hadduu ilaahay ku jamciyo uu isku keeno calayka korkaaga oo sabab aad u noqoto falaa rajula nin ma jiro acazu ninka kaa xoog badan adiga ninkaa cizi iyo qiimo iyo wanaag badan ma jiraayo u yeedhaan oo aad islaamka u sharaxdo oo ay ku wada raacaan rajul ninka ugu cizi badan baad noqonaysaan wa wacaduuhu waxay u yadeeheen ama ay u ballanqaadeen baa la yidhi alqiyaama inay u istaagayaan biddacwati wacitaan iyo weerid ilaa diinihi diinkiisa inay dadka ugu wacaan intaa qofoodna arrintaabay sameeyeenoo waxay sameeyeen inay dadka ugu wacaan oo ay dadka u sheegaan xaqiiqda iyo sida markaa ay tahay waxay u ballanqaadeen rasuulka inay u wacaan oo dadka ay u sheegaan diinkiisa iyo walmuqaabalati inay kulmaan fi lxaji lqaadimi xajka soo socda xajka soo socdana inay u imaanayaan oo markaa ay kulmayaan baycat lcaqabati aluulaa baycadii iyo ballantii ugu horraysay ee caqabo lagu qabtay baycat lcaqabati ballantii caqabo aluulaa ee horaysay falamaa markii kaana ay ahaatee la gaadhay xaju lcaami almuqbili sanadkii xigay xajkiisa kii hore sanadkii kow tobanaad buu ahaa oo sannadii laba-iyo tobanaad oo min annubuwati nebinimada ah qadima waxaa soo galay ifnaa cashara rajulan laba-iyo toban nin ayaa xajka u timid minhum waxaa ka mid ahaa casharatun toban oo min alkhasraji reer khasraj ah iyo wa ifnaanin labo oo min alaws reer aws ah oo reer aws markaa ah ayay ahaayeen macnaha fa ama alcashratu tobanka oo min alkhasraji khasrajka ah fa khamsatun shan hum tobankaa ka mid ah hum ayagu alladi fi lcaami almaadi sanadkii hore lix bay ahaayeen laakiin shan baa ka mid ahayd hayra jaabir bni cabdillaah ibn ri'aabin maahani ninkaasaa ka maqnaa wa khamsatun aakharuuna shanta kalena hum waxay kala ahaayeen mucaad ibnu xaarib waa mucaad ibni cafraa dakwaan bin cabdilqays cubaadat bni saani yaziid bin faclaba alcabaas bin cubaad ibni nadla intaana shantii kaley ahaayeen wa ama alihnaani labada oo min alawsi reer aws ahaana fahumaa waxay kala ahaayeen abuhaysan ibni taymaan ninka lagu magacaabo iyo cuwayn bin saacidah labadaana reer khasraj bay ahaayeen ijtamaca way kulmeen haaulaa'i kuwaa birasuuli illaahi rasuulka alla waxay kula kulmeen bicaqabati minay kula kulmeen facallamahum wuxuu baray alislaama islaamkii wa qaala lahum wuxuu ku yidhi tacaalow kaalay baayicuunii igula mubaayacooda calaa an laa tushrikuu biillaahi shayan inaadan rabbigiin waxba u sharig yeelaynin inaadan ilaahay waxba u sharig yeelaynin igala mubaayacooda walaa tasriquu oo aadan xaraynin ilaa muslim tuug ah ama mu'min tuug ah ma fiicna wuxuu arka jeebka ku ritaa ninkaasna saa ma wanaagsana walaa tasriquu oodan xadaynin walaa tasnuu oodan sinaysanaynin walaa taqtuluu inay daldinaynin awlaadakum ilmihiina walaa ta'tuu oo aadan la imaanaynin bibuhtaanin been abuurasho taftaruunahu aad ku abuuranaysaan baytilakum lugihiina aysaa maclma aadan dhalin inaadan dhahayn anaa dhalay oo naagtaydoo nin qabta intay bannaanka wax ka keentay ay ninkii u saariso taan inaysan markaa dhicin walaa tacsuunii inaydan igu aasibin oo aadan igu diidaynin fii macruufin wixii macruuf ah oo dhan faman wafaa qofkii oofiya oo minkum adinka idinka mid ah fa ajruhu cala allaahi kaa ajirkiisa alla dushiisuu ahaaday ilaahay ayaa ajirkiisa siinaya subxaana wa tacaala waman asaaba qofkii asiiboo ku dhaca min daalika dembiyaalkaa lasoo sheegay shay-an shay ka asiibo oo fa cuuqiba bihi lagula ciqaabo fi dunya adduunka oo xadka laga eego fa huwa kafaaratun lahu kafaaray u noqonaysaa ilaahay waa uga asturayaa waman asaaba qofkii asiiboo ku dhaca min daalika dembiyaalkaa la soo sheegay shay-an shay ka asiiba oo fasatarahu allaahu ilaahay u qariyo faamruhu ila allahi kaa adarkiisa ilaahay baa loo celinayaa xaggiisa subxaana wa tacaala in shaaa hadduu doono ilaahay caaqabahu wa huwa ciqaabi wa in shaaa hadduu doonana cafa canuu ka saamaxaya subxaana wa tacaala arrintaa igula mubaayacooda fabaayacuuhu calaa daalika arrintaasay mubaayaca kula galeen way kula mubaayacoodeen dacwat alislaami yeeritaankii dacwadii islaamka fii yafrib yafrib gudaheeda falamaa rajacuu markii ay laabteen ilaa yafriba madiine markay u laabteen bacfa waa uu diray rasuulka rabbii noqonaayey macahu micigeeda muscab ibn umeyr ayuu la diray radia allaahu lana ay cusdana islaamkii ay qaateen cilmigay u baahan yihiin qur'aanka in la baray u baahan yihiin macallin buu rasuulku daba dhigay ee markaa raacsiiyey liyuqri'ahum suu ugu akhriyo alqur'aana qur'aanka si uu ugu akhriyo oo wayufaqihahum uu u fahamsiiyo fi diini diinka macallin diinkana fahamsiiya qur'aankana u buu rasuulku ku daray waa musxab ibni cumayre wanazla wuu degay muscab bin cumar wuxuu ku degay cala abi umaama ninka lagu magacaabo ilaa meesha wuu ku cusub yahay gurina kuma laha waa inuu helaa qof gacanta ku dhiga looga cabsado gurigiisana uu markaa ku dego saa darteed wuxuu ku degay muscab ibni cumayr cala abi umaama ibni zuraara ascad ibni zuraara gurigiisa ayuu markaa ku degay muscab ibni cumayrna wanashitaa waxay bilaabeen oo ay u firfircoonaadeen fii nashri lislaami islaamka faafintiisa labadooda waxay u soo jeesteenay u firfircoonaadeen inay islaamka faafiyaan nashri inay ku sameeyaan oo ay magaalada madiina ku faafiyaan islaamka way ku firfircoonaadeen fii nashri alislaami wa baynamaa wakhtuhumaa labadooda waa muscab iyo ascad ibnu zuraare fii bustaanin beer dhexdii ay ku jiraan wakhti labadoodu ay meel beer ah dhex fadhiyaan id qaala wakhtigaa wuxuu yidhi ra'iisul aws aws ninkii madaxda u ahaa inayn aws iyo qasal bay reer madiina ka koobnaayeen ninkii ra'iihaa reer wasacad bin mucaadi ibni cammihi ina adeerkii usayd ibnu xubayr ayuu ku yidhi alla alaa taquumu ascadow miyoodan u istaagaynin ilaa haadayni rajulayn labadaa nin ilaa haadayni labada alrajulayni ee labada nin ah alladiini labadaasoo atayaa yimid u yimid yusfihaani inay dabbaaleeyaan ducafaa'una kuweena ducafada ah ileen dadka caqliga lehee akhyaarta ah ma dabbaalayn karaan caqligooda ma ku ciyaaraane hesha mid ahu dacfaya oo fatasjurhumaa aad canaanato ilaan asaguu ka xishoonaya sacad ibni mucaad wuxuu u dirayaa useyd ibni xudayr markaasuu labadaa nin u tag adeena fatasjurhumaa uu soo qaatay xarbatahu eedadiisii waa waran yar wa aqbala wuxuu soo qaabilay uu soo aaday ilayhimaa xaggooda waa ascad ibni zuraara iyo muscab ibna cumar xaggooda falammaa goortii ra'aa uu arkay hu usayd ascad markuu arkay idan dadkuu kala yaqaanaa qaala muscab buu ku yidhi muscabow haadaa ninkan soo socda ma u jeedaa sayidu qowmihi waa qoomkiisa sayidkooda tolka uu ka dhashay asagaa sayid u ah qad jaa'aka wuu kuu yimid anagoo raadinin ayuu noo yimide fasduq illaah ilaahay ugu runsheeg fiihi asaga ilaahay ugu runsheeg wuxuu ula jeedaa ilaahay ugu runsheeg si dhab ah oo qalbi aro ninkan maanta yuusan kaa baxsanin waayo islaamka uu markaa ninkan islaamo nafci badan baa laga helayaa qad jaa'aka yaa kuu yimide fasduq illaah ilaahay ugu runsheeg fiihi asaga wa jaa'a waa yimid usay fa waqafa wuxuu soo dul istaagay calayhimaa labadooda dushii waa ascad ibni zuraara iyo muscab ibni cumayr wa qaala wuxuuna ku yidhi maa jaa'a bikumaa ilayna maxaana kaa keenay maxaannu kaa keenay saasoo kale waay maxaad noogu timideen waxaan idin keenay maxay tahay ilaynaa xaggeena oo tusafihaani aad u duqumaynaysaan ducafaaunaa kuwana bucafada ah maxaad u caqli bedelaysaan ictazilanaa ictazaba in kaanat haddii lakumaa labadiina ay idinkugu sugan tahay bianfusikumaa nafafyaalkiina xaajatun dan haddaadka leedihiin naftiina ma rabtiin naga taga nooga xaafadda noogabaxa baxa magaalada saasuu ku yidhi eebuu wataa waran buu wataa wa jaa'a usid waa yimid fawaqafa wuu soo dul istaagay calayhimaa korkooda wa qaala wuxuu yidhi maa jaa'a maxaad u timideen bikumaa labadiina ilaynaa xaggeenaad noogu timideen oo tusafihaani aad u doqomaynaysaan ducafaa'unaa kuweena ducafada ah ictasilaana ictasilaanaa nooga fogaado naga taga in kaanad lakumaa bianfusikum xaaja laftii haddaad unaxaysaan macnaha naga kala jeedaa fariisan muusan dhihin muxuu yidhi aw tajlisu manala fariisanaysaa waa kan usluub dacwada laftigeeda waxay u baahan tahay qaab loo gudbiyo waxay u baahan tahay suluug waxay u baahan tahay qaab dadka loola hadlo fadhiisa markuu dhaho waa amar aw tajlis miyaad inala fariisan waa alab ma rabtaa inaad nala fadhiisato ma rabtaa inaad naxnaga dhegaysato aw tajlisu fatasmacu fa in radiita haddaad ku qanacdo oo aad raali ku noqoto amran amar iyo arrinta aan wato qabiltahu waad aqbali in karihtaw haddaad nacdo soo maaha uu ku anfici waayo kafafnaa waan kaa joojinaynaa canka xaggaaga maa takrahahu waxaad karahsanayso haddaad ku qanci wayso waa kaa tegaynaa wuxuu yidhi ansafta waad garsoortay cadaalad waaye wallaahi wallaahi waa si cadaalad ah warakaza wuxuu ku muday xarbatahu eedadiisiibuu dhulka ku muday wa jalasa wuuna fadhiistay fakallamahu wuxuu kala hadlay muscab bilislaami islaamkuu kala hadlay wuu u sharxay wa calayhi alqur'aan qur'aankuuna ku akhriyey qofka mar allaala markaad wax u sheegayso waa in qur'aanka iyo xadiisku uu ku bataa qisooyin haddaad uga sheekaysa saasay ahayd iyo kanaa la yidhi ma fiicna waxa qofka ta'fiiriya waa kitaabka qur'aanka waxa qofka xaqa iyo wanaagga ilaalin siin kara waa qur'aanka waa in sunnadana aad ugu qabtaa saa darteed daliilahaaga waa inuu qur'aanku u bataa waa inuu u bataa ilaahay aayaadkiisa subxaana wa tacaala sidaa darteed watalaa calayhi lhibuu ku dul fastaxsana waa wanaajistay usayd diin alislaami diinka islaamkuu wanaajistay macnaha inuu wanaagsan yahay ayuu arkay wactanaqahu wuu qoorqooreeyey wuu soo galay qoortuu soo gashtay wa shahida wuxuu qiray shahaadat alxaqi shahaadadii xaqa ahayd buu qiray uma intaa kadib rajac wuu laabtay usayd wuu laabtay wax taala wuxuu u xilamaystay liyursilasuu ugu soo diro ilayhimaa labadooda sacad ibnu mucaad waa ninkii soo diray ilaan halkan waxaa laga sugaya inuu raggan soo dilo ama uu diriyo hadduu intuu noqdo dhaho waan waan islaamay dagaal baa ka dhacay labadooda waxaa laga yaabaa safkii saf inay noqoto xeelad buu sameeyey marka wuu u xelamaystay suu ugu soo diri lahaa asaga hadduu u sheego u yidhaha islaamku waa xaqna wuula la dagaalayaa wuxuu rabaa inuu goobta geeyo soo degay fa qaala lahu wuxuu ku yidhi kallamtu rajulayn labadii nin waan la soo hadlay fawallaahi allan ku dhaartee maa ra'aytu ma soo arkin bihimaa labadooda ba'san wax baas iyo xumaana kuma soo arkin waqad nahaytuhumaa waana ka soo reebay waan soo reebay buu yidhi faqaalaa waxay ii dhaheen nafcalu waan samaynaynaa maa axbabta waxaad jeceshahay uma kadib qaala wuxuu yidhi waqad xudiftu waxaa la ii sheegay ana banii xaarifa reer banii xaarif kharajuu inay u soo baxeen ilaa ascad ibni zuraara liyaqtuluuhu say markaa u soo dilaan wayna adeerkiis wahay asaga marka hore wuxuu u aadi waayeyba ilma bay ahaayeen saas darteed buu ninkan ugu diray isagu muxarir ah saa darteed baa wuxuu yidhi ascad ibnu zuraara ayaa waxaa u soo baxay reer bani xaarif liyaqtumaan ibnu khaalatika habarwaraagaagii fa yuriiduuna waxay doonayaan an yukfiruuka inay ballantaada jebiyaan an yukhfiruuka macnaha wuxuu la jeedaa ballankaaga inay buriyaan saasay markaa rabaanoo qof aad magan gelisay inay dhibaato gaarsiiyaan faqadiba sacad wuu xanaaqay wuu carooday wa wuu u istaagay ilayhimaa xaggooda u aadaya xaggoodii mutaqayidan asagoo u caraysan wuxuu aadayaa usayd wuxuu aadayaa cambaha ascad ibnu zuraara iyo muscab fafacala wuxuu sameeyey macahu sacad micigii muscab wuxuu ku sameeyey mila maa facala maca usayd wuxuu usayd micigiisa ku sameeyey oo kale kaalay nala fadhiiso haddii ay ku anfacdo qaado haddii ku anfici waayo waa kaa daynaynaa wislamayadna ika wuxuu qiray shahaadat alxaqi uma rajaca wuxuu u laabtay ilaa qowmihi qoomkiisa ilankaabaqabileen buu ahaa faqaala wuxuu ku yidhi yaa banii cabdilashhal reer bani cabdilashhaley kayfa taclamuuna sayd ku og tihiin amrii amarkayga fiikum dhexdiina wartashdiina seen ka ahay arrintayda waa ku sidee qaaluu waxay dhaheen sayidunaa sayidkeenii baa tahay wa afdalunaa ninka noogu fiicanee noogu fadli badan ra'yan xagga garaadkii aragtida iyo ra'yigana waa tahay qaala wuxuu yidhi faina kalaama rijaalikum raggiina hadalkooda wanisaaikum iyo haweenkiina calaya korkayga xabaatu nimadii iyo sida garaadka uu yahay ugaasnimadiisii wuxuu u isticmaalayaa qoomka oo dhan inuu ilaah rumeeyaan subxaana wa tacaala qof joog iyo dhihi kara male buu yidhi wax ila hadli kara male ilaa aad ilaaha rumaysaan aadna rumaysaan rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam famaa amsa ma waa bariisanin ma galabaysan dheh fiihim dhexdooda rajulun nin walaa imra'atun iyo naagba ilaa muslimun wa muslima muslim iyo muslimad bay noqdeen dhammaan waa lasoo soo islaamay ilaa rajulun waaxid hal nin maahane ismuhu magaciisa lagu magacaabo alusayhun nin usayhun la yidhaahda maahane ta'ahara asagana dib buu u dhacay islaamu islaamnimadiisa ilaa yowmi uxud ilaa maalintii uxud laga gaaro ayuu dib u dhacayaa sanadii saddexaad ee hijrada uma intaa kadib aslama wuu islaamay waqatila waa la dilay shahiidan asagoo shahiid ah ilaahay jidkiisaa lagu dilay qabla an yasjuda intuusan u tukanin lilaahi ilaahay dartii sajdatan hal salaad asoon weligii salaad tukan yuu ilaahay jannadiisii galay ninkaa waa ninka layaada qofaan weligii tukan janno ilaahayna galay sababtu maxay tahay waa ninkii rasuulkii allow ma islaamaa mase waan dagaalamaa islaam kadibna dagaalan baa la yidhi wuu islaamay subxii duurkii intaan la gaarinna waa la dilay saa darteed buu yidhi nebiga camal yar uu qabtay badana ajir wan uu gaarayna badana camal yar buu qabtay ajriyanna wuu gaaray waayo xilli salaadad maba soo gaarinba saa darteed buu ilaahay jannadiisii geliyey wacaada muscab wuu soo laabtay bin cumayr ilaa makkata makuu ku soo laabtay qabla xuluuli mawcidi alxaj intaan la gaarin mawcidkii xajka yaxmilu asagoo wado xambaarsan bashaarooyin la daamogeli ah doona allahu subxaana wa tacaala